bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وصaxbih wslm ama bacdu waxaan in sha allahu tacaala halkan ka bilaabeynaa iyadoo bisha rajab ay shan iyo toban tahay taariikhduna ay tahay ama sanadka hijriga kun afar boqol iyo sideed iyo labaatan kitaabka la yidhaahdo alcaqiidaة الطaxaawiya ee uu leeyahay alimaam abu jacfar axmed bnu moxamed ibni salaama alطaxaawiy raximah llahu tacaala ayaan halkan ka bilaabaynaa caqiidada imaamkaas ayaa iskale sida aan tilmaanay sida uu isagu laf isaga uu tilmaamayna caqiidadani waxa ay ahayd buu leeyahay caqiidadii ay rumaysnaayeen eea'imada xagga yani furuucda ama fiqhiga oo kaga dayday ee abu xaniife iyo abu yuusuf alqaadi iyo maxamed ibn alxasan ashaybani raximahum ullah ummadda islaamka ah fuqahadooda waaweynna ay rumaysnaayeen oo ay caqiideysnaayeen alimaam abu jacfar ataxaawi wuxuu dhashay sanadkii laba boqol soddon iyo sagaal markuu ahaa hijriga laba boqol soddon iyo sagaal ayuu dhashay saddex boqol iyo kow iyo labaatankiina wuu dhintay oo intaa ayuu noolaa muddadaas marka dhalashadiisu waxay ahayd marka qarnigii saddexaad ee hijriga dhimashadiisuna dabcan waxay dhacday qarnigii afaraad maxaa yeele qarniga waxaa laga xisaabaa laba boqol iyo haddii la gaaro laba boqol iyo kow marka la gaaro waa qarnigii saddexaad baa la galay nacam saddex boqol iyo haddii la gaarona qarnigii afaraad ayaa la galay nacam wahaakada marka imaamu taxaawi qarnigii saddexaad a'imadii nooleyd ayuu ka mid ahaa weliba waqti dheer buu qarnigii saddexaad uu kasoo gaaray sidaa marka wuxuu noqonayaa a'imadii salafka oo alla nabiga caleyhi isalaatu wasalaam uu ammaanay ee khayru naasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxaa ugu khayr badan qarnigayga ka ku kuxigaa kuxigo kan kusii xigo kan kusii xigo marka wuxuu noqonayaa waxaa weeyaan waa qarniga saddexaad qarniga saddexaadna waa qarnigii uu noolaa imaamka aan caqiidadiisa daraasay doono in shaa allahu tacaalaa ayb magaciisa waxaa la yidhaahdaa axmed ibnu muxamed ibni salaama axmed ibnu muxamed ibni salaama ayaa la yidhaahdaa kunyadiisa abu jacfar ayaa la yidhaahdaa nisbadiisana waxaa weeyaan alasdiyu alxajiriyu almisriyu alطaxaawiyu alxanafiyu nacam oo nisbadiisa xagga qabiilka waa asdi qolada asdi layraa ee macruufka ah weyaan meesha uu ka yimid ama beledkiisana taxaa ayuu ka yimid oo masar ku taallo masar ka mid ah marka waxaa loo nisbeeyey altaxaawiyu sidaabaa marka loo yiri nacam ayb marka qaryo daxaa la yihaha oo min acmaali misr ah yacni meela waa magaalo marka ama qaryo masar laga xukumo ayay ahayd marka isaga wuxuu noqonayaa culimadii marka reer masar ayuu ahaa a-imo badan ayuu wax ka maqlay oo uu arday u noqday wa minhum waxaa kamid a ah cabdulghani ibnu rifaaca haaruun bnu saciid alayli yunus bn cabdilaclaa eh, baxru bnu nasr alkhawlaani maxamed ibn cabdillahi bni cabdilxakam oo aimadii maalikiyada raggii ugu waaweynaa ka mid ahaa ciisa bnu mathruud rabiic bnu sulaymaan almuraadi ayuu arday u noqday oo ninkii shaafici cilmigiisa warin jiray ahaa alrabiic bnu sulaymaan almuraadi oo cilmiga shaafici ninkii wariyey oo kutubta faraha badan ka wariyey ahaa ayuu arday u noqday Eh, iyo abtigiis ibraahim almuzani ibrahim ibraahim ibnu yaxya almusani oo imaamka yacni fiqiga shaaficigana aada u nashriyey ardaygii iyo tilmiidkii shaaficina ahaa ee musani la dhihi jiray ayaa eh, mukhtasarka iskale mukhtasarulmusaniga iskale ayaa abtigiis ahaa daxaawi marka abti loo ahaa abtigiis musanina marka waxbuu ka qaatay iyo rag kaloo fara badan ayuu wax ka qaatay cilmiga xadiidka iyo fiqiga ayuu aada iyo aada wuxuu ugu noqday baaric qaadi axmed ibnu abi cimraan alxanafina wuxuu ka qaatay fiqhiga isaga marka arday badan buu lahaa oo ardadiisa waxaa ka mid ahaa yuusuf ibnu lqasim almayanaji iyo abulqasim abarani abaraaniga aad taqaanaano saaxibu lmacaajim ah abulqaasim sulaymaan ibnu ayuub allahmi aabaraaniyu maxamed ibnu bakr ibni matruux iyo abubakr bn lmuqri axmed bn cabdilwarith azajaaj iyo rag kaloo aada iyo aada u fara badan oo dimishqiyiin iyo misriyiin iyo u wada badan iyo dad markaa isaga xadiidka usoo rixlaystay oo uga qaatay waddankiisii masar isaga marka meelaha uu u rixlaystay oo uu u tegay cilmiga waxaa ka mid ahaa shaam laba boqol iyo lixdan iyo sideeddii ayuu shaam tegey wuxuu kula kulmay meesha abu xaasim ayuu kula kulmay nacam halkaas ayaa marka fiqigana uu ka qaatay ninka isaga ah cilmiga uu ku hormaray kutub badan buu sanifay kutubta uu sanifayna way badnaayeen kuwa ugu caansanna waxaa ka mid ah sharxu macaani alaathaar kitaabka la yiraahdo iyo sharxu mushkili alaathaar waa laba kitaabo waaweyn oo yacni axaadiidta iska hor imaanayso daahirka sida daahirka ah oo axaadiidta fiqiga u badan ee iyagu markaas macaanidooda laysleeyahay amaa tacaarud oo ka jiraa ayuu jamciyaa oo uu xalliyaa marka laba kitaabo marka aada culummadu ay ugu laalaabtaan weeyaan kutubtiisa marka caqiidadana wuu jamciyey alcaqiida axaawiya la yiraahdo waxaa kaloo leeyahay ikhtilaafu lfuqahaa kitaab layra ayuu leeyahay way badan yihiin marka kutubtiisa markii hore tafaqaha calaa madhab alimaami shaafici markii hore madhabka shaaficiga ayuu ku ayuu wax ku bartay abtigiis musani ayuuna markaa ka faa oo ka akhristay markii dambe ayaa un isagii abtigiis oo marka canaan uu u jeediyey musani inta mas'ale xoogaa si ugu yar dhib ugu dhibtooday daxaawi ayuu marka wuxuu ku yidhi weligaa adiga faqiih noqon maysid uu yidhi marka fiqi iyo yacni kasmo ma yeelanaysid uu yidhi inta canaan ahaan buu sidaa u yidhi markii dambe marka de daxaawi fiqhigii xanafiga ah aada u dhexgalay adiga marka de kutub buu yeeshay magaciisii baa dheeraaday faqiihba uu noqday sida hadda aad taqaanaanba markii dambe waxaa la yidhi imaamulmusani wuxuu dhihi jiray allah u naxariisto yacni asagaa wuxuu dhihi jiray daxaawi laftirkiisa wuxuu dhihi jiray raxima allaahu khaalii abtigay allah u naxariisto hadduu ogaan lahaa meesha aan gaaray lakafara can yamiinihi dhaartiisa waa ka kafaaro gudan lahaa nacam sidaa buu dhihi jiray alimaamu taxaawi raximahu llahu tacaala nacam ayb marka eh, fiqigan xaggaas ayuu marka uu ka ahaa eh, kutubtiisana waa kuwaasa eh, imaamu dahabina aad aimadii aad bay u ammaaneen waxaan kasoo qaadanaynaa ammaanidii la ammaanay alimaamu dahabi waxa uu yidhi man nadara fi tawaaliifi hada alimaam calima maxalahu min alcilmi wa sicata macaarifihi qofkii wuxuu yidhi fiiriyo imaamkan kitaabadiisa wuxuu ogaanayaa buu yidhi meesha uu cilmiga ka joogo iyo aqoontiisa siday u ballaaran tahay nacam marka waktigaa marka aan sheegnay ayuuna dhintay saddex boqol iyo koob iyo labaatankii ayuu dhintay nacam tarjamadiisana siyarka iyo meelo fara badan baa laga helaa oo kutubta yacni marka eh, eh, siyar calaami nubalaaga uu ka mid yahay iyo ayb marka caqiidada imaamkaas ayaa iska leh caqiidadan uu jamciyena jumlatan waa caqiidadii salafka weeyaan camalka bani aadamku uu sameeyana si sidiisaba camal kasta ee uu bani aadamku sameeyo dabcan waxunbaa kasoo laabto oo bani aadamku kaamil ma aha haddana iyadoo ay sidaas marka ay jirto ayaad waxaa arkaysaa caqiidadan nuqaad yar yar oo aan badnayn oo aad iyo aada u yar marka kitaabka intiisa kale la fiiriyo ayaa hadal iyo yacni naqdi ama tacliiq culummadu ay saaraan meelahaasna marka waa gaari doonaayo markaan gaarno ayaan insha allahu tacaala aan sheegi doonaa meelaha marka iimaanka oo kale ayaa ka mid a meelahaas uu leeyahay wannaasu fii ahlihi sawaa nacam yacni dadku wuxuu leeyahay iimaanka fii aslihi sawaa dadka yacnii ama wa ahluhu fii aslihi sawaa mu'miniinta iimaanka asalkiisu waa ku waa ku siman yihiin oo iimaanka aslul musli muslimiinta o dhan waa ka siman yihiin oo yacni wuxuu ujeedaa marka tasdiiqa iyo iqraarka waa ku siman yihiin muslimiinta marka taana waa wax sawaaba ma ahan sababtoo ah annaga iyo nabiga calayhi isalaatu wassalaam tasdiiqa kuma simanin rumaynta alla la rumaysan yahay annaga iyo rasuulka isku mid ma nihin isagaa naga tasdiiq badan ma ogtahay haddii marka la yidhaha dadka aslul iimaan waa ku siman yihiin waxaa ka dhalanaysa ambiyadii iyo abubakar oo kale iyo cumar iyo kale iyo faasiqa muslimiinta inay isku tasdiiq yihiin taasina marka wax oranayo eh, ahlu sunnada sidaa ma dhahan marka meeshaas waxbaa ku jiro tacliiqaas baa las ay culimmadu saaraan meelahaas oo kale iyo meelo waa jiraan marka isdilaaxaad yacni eh, xaq iyo baatil ba xambaarsanaan karo inuu isticmaalayo ou adeegsaday lagana fiicnaay nacam oo marka ay ka mid tahay meelaha uu leeyahay walaa taxwiihi jihaatu sit yani si haddii loo fiiriyo yani waxaa weeyaan waana sida uu ka wada isaga eh ilaahay subxaanahu watacaala jihooyinka ma koobaan oo bimacnaa waxaa weeyaan caalamkii kuma dhex jira alla wuu ka baxsan yahay dabcan wouba ka sarreeyaa jihooyinka dhan sideebay marka jihooyinku ay alle u koobayaan macnaha marka macno saxiixa weeyaan haddii macnaha marka la cabiro laakiin waxaa weeyaan waxay noqotay meel marka dadka qasadkoodu xun yahay ama ictiqaadkoodu ou xumaaday masalatu lculuwi marka laga hadlaayo meeshaasay qabsanayaan markaasi waxay leeyihiin walaa taxwiihi ljihaatu sit ayaa la yidhi oo ilaahay kor ma jiro marka saas bay leeyihiin maxaa yeele kor waa jihay ku leeyihiin jiho weeyaan kor laakiin de sidaa e, jihaadku waa uu imaamku ka hadlaayo waa kuwa makhluuqoo ilaahay abuuray weeyaan ilaahayna makhluuqoo dhanba waa ka sarreeyaaba marka sideebaa jiho ilaahay oo ugu dhex jiraa marka ayb marka hadalkiisu saas u ahaa imaamkuna aimada kalow la qabaa in ilaahay subxaana watacaala uu kor jiro waxaana ku tusaaya inuu sidaas qabo meelaha uu ku dhihi doono uu dhihi doono ilaahay subxaana watacaala marka uu ka waramayo in alla subxaana tacaala wax walba uu yacni awood u leeyahay oo qudrada alle markuu ka sheekeeyo ou dhahaayo marka muxiitun muxiitun bikulli shayin wa fawqahu nacam ilaahay subxaana wa tacaala shay kasta midkii hareereeyey oo cilmi ku koobay waaye wa fawqahu wa fawqa kulli shayin waa alla subxaana wa tacaala marka hadalkaas waadixa ay ka tegayaan midkaanay qabsanayan iyaga inkastoo marka laga fiicnaayo oo hadda yacnii nafyiga marka la isticmaalayo ay fiicnayd nafyigu inuu mujmal iska ahaado sidaasaa wanaagsanayd si aan marka dadkan oo kale aanay jaranjaro aysa ugu noqonin nacam meelaha noocaas oo kale marka waxay noqonayaan marka wax aad iyo aada u yar marka la fiiriya kitaabka intiisa kale isku soo duuduub jumlatan kitaabka wuxuu xambaarsan yahay caqiidatu salafi saalix ama caqiidatu ahli sunnati waljamaaca nacam ayb kitaabka marka eh, imaamkiisa iyo yani muqadamada halkaa intaasaan ka bixinayna <clears throat> bismi illahi raxmaan iraxiim wuxuu ku bilaabay imaamka kitaabkiisa naqulu fi tawxiid illahi muctaqidiina bitawfiiq illah in allaha waaxidun laa shariika lah naquulu waxaan dhahaynaa fii illaahi alle towxiidkiisa waxaanu ka oranaynaa midaynta midaynta alle subxaanahu watacaala iyo keliyeelidda alle la keli yeelayo la midaynayo towxiidka ah waxaanu ka dhahaynaa muctaqidiina inagoo markaa rumaysan oo ictiqaadsan bitowfiiqi illaahi alla subxaanahu watacaala waafajintiisa iyo tawfiiqdiisa waxaanu ku odhanaynaa ina allaha alla waaxidun weeyaan waa mid keli ah laa shariika axad la wadaagaa tilmaamaha iyo cibaadada iyo rabbinimadana lahu alla uma sugnaanin ayb marka ina allaha haddaad tiraa waxaa weeyaan marka qaaladii maquulu qowlkii qaalada naquuluda ou dhahayo wixii uu dhihi lahaa weeyaan ina ina allaha waaxidun marka nacam wa bacda qaalana ama qowl dabadeedna ina inada waa lahoos dhigaa sida macruufkaayb nusakhda qaar waxaa laga yaabaa ana allaha inay qorayaan ana allaha haddii la yirahdaan ay muctaqidiina ana allaha anagoo ictiqaadsan ana allaha sidaa marka na haddii marka inada la isticmaalana de naquuludaa markaas ayaa ayaa loo ayaa ayay u laabanaysaa naam ayb oo meelaha marka inada lagu hoos dhigo waxaa kamid a yacni wabacda bacda alqawli naam qowl dabadiis qaala inii cabdullaahi qaala wixii ka dambeeya waa inada amsada waa in la hoos dhigaa marka nacam ayb haddii anallaha la yidhaahno muctaqidiinadaabaa marka waxaad uga yaa yaa ku camal falayso sheekhu marka kitaabkiisa wuxuu ka bilaabay kitaabka sheekh waxa uu ka bilaabay tawxiidkiibuu ka bilaabay wuxuu yihi naquulu fi tawxiid illaahi marka wuxuu ku dareensiinaya waxuu ka hadli rabo oo kitaabka uu ka hadlayo waa tawxiid nacam towxiid ayuu ka hadlayaa kitaabka towxiidna waa masdaru yuwaxida yuwaxada yuwaxidu tawxiidan wou keli yeelay waa mideeyey wou mideynaya towxiidan midayn waa midayn marka towxiidku marka macnihiisu waa saas oo waa midayn dhinacyada alla laga mideynayana marka waxaa weeyaan rabbinimada in alla laga mideeyo waxaa laga midaynayaa alla subxaanahu watacaala cibaadadaa laga midaynayaa waxaa laga midaynaa alla subxaanah watacaala magacyada iyo tilmaamaha wan wanaagsan intaasaa laga midaynaya oo marka odhanaya in allaha waaxidun alla waa mid wuxuu waaxid ku yahay fii rububiyatihi wa fii uluhiyatihi wa fii asmaa'ihi wa sifaatihi rabbinimadiisa rabbi marka maxaa la yiraahdaa rabbi waxaa la yiraahdaa almaaliku alkhaaliqu almudabbir saddexdaa macno ayaa rabbi lagu macneeyey luga carabiya yacni shawaahiddii eh, raggii hore ee carabta ahaa marka la fiiriyo abyaadoodii iyo yacni isticmaalkoodii kelmaddan alrabu rabbi marka ay isticmaalayaan bimacnaa waxaa loo waxay u isticmaalaan saddexdaa macno un a-imada marka tafsiirkana intaa saddexdaas macno un bay ku sheegeen ayb alimaamu nawowina raximah llahu tacaala ibnu sikiit ayuu kasoo guuriyey kitaabkiisa almajmuuc marka uu fasiraayo iyo marka uu ka hadlaayo ducaa listiftaaxa wajahtu wajhi liladii fatara asamaawaati walard markau macnaynayo majmuuciisa kitaabkiisa majmuuca ayuu wuxuu ibnu sakiid uu ka keenay kelmadan alrabu inay macnaheedu tahay almaalik alkhaaliq almudabir saddexdaa macnay leedahay marka waxaa weeyaan alla waa inaa ku midayso rabbinimada oo laga wado maaliknimada tadbiirka maamulka iyo abuurista saddexa inaa ku midayso nacam oo inaad ictiqaadsan tahay marka yaa wax abuuray koonkan yaa abuuray allah ayb koonkan yaa iska leh oo milkiyey allah koonkan yaa maamulo oo mudabbir ka ah allah kaa marka waxaa weeyaan waa tawxiid urububiya la yidhaha ilaahay waa laga midaynaa dhinacaas ummadaha badankoodna way ka mideeyeen taas ummadaha adduunka ku nool arrintaa ilaahay way ka mideeyeen aktharkooda wax yar mooyaane nacam oo ilaahay baa sheegaya subxaana watacaala wuxuu leeyahy qul man yarzuqukum min alsamaai waalardi am man yamliku samca walabsaar waman yukhriju alxaya min almayiti wayukhrij mayita min alxayi waman yudabiru almra fasayaquuluuna allah haddii la weydiiye yaa samada iyo dhulka idinka irsaaqo maqalkiina iyo araggiina yaa iskale oo hantay iyo yaa kan dhintay wax nool yaa kasoo saaro waxa noolna wax dhintay yaa kasoo bixiyo koonka yaa maamulo haddii intaa la weydiiyo fasayaquuluuna allah waxay ku dhahayaan allah wax ilaahay subxaana watacaala inkiro oo yacnii abuurista alle iyo in wax diido waxaa isku dayay fircawn fircawn isaguna xaqiiqatan waa ogaa waxa wax abuuray inuu alle yahay dhulkan cirkaan inuu isaga abuurin wou ogaa walidaalika ilaahay subxaana wa tacala markuu ka hadlaayo waxa uu yidhi qaala fircawnu wamaa rabu lcaalamiin waa ismoogeysiina wamaa lcaalamiin muxuu yahay buu yihi rabuulcaalamiin markaasuu alla subxaana wa tacaala isagoo aayad kale noo sheegayo fircown inuu ogaasaas wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwan buu alla yidhi way inkireen waadi waa dafireen aayaadkeennii jiritaankeenii iyay dafireen wastayqanathaa anfusuhum naftoodaana yaqiinisay nabiyullaahi muusa markuu xujada ku oogaayo wuxuu yidhi qaala laqad calimta maa anzala haaulaa'i ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ir wa inii la adunuka yaa fircawnu mahbuura wuxuu yidhi waad og tahay fircawnow maa anzala ulaai ilaa rabu samaawaati waalardi kitaabadaani waxaan aan watay mucjizaadkan cid kale inaanu inuusan soo dejinin ilaa allaha dhulkay cerka iskale mooyaane marka wuu yaqaanay inuu dhulka cirka la abuuray fircoon inuu yaqaanay nebi muuseaba xujada saa ugu oogayo soo ma garanin ummadaha gaalada dhulka ku noolna badankood maanta haddii la weydiiye idin abuuray dhulka yaa abuuro cirka yaa abuuro khaaliq abuuray inuu jiro waa rumaynayaan badankood sida haalibka eh ah badan ayb marka ilaahay waxaa laga midaynayaa marka dhinacaas maaliknimada eh, lahaanshada koonka abuurista koonka iyo maamulka koonka nacam ninkii ictiqaadiye marka in intaa cidaan ahayn alle cidaan ahayn inay intaa leedahay oo koonku inay dad kale maamulaan iyo maamulka koonka cid kale inuu u yaalla iyo qofkii sidaa ictiqaadiyo de tawxiid rububiya laga helinba isaga nacam soo ma garan gaaladiibuu kasii hoos maraya ayb tawxiidkan marka tawxiid arububiya wuxuu daliil u noqonayaa hadhow marka tawxiid luluhiya ama tawxiid lcubuudiya cibaadada ilaahi subxana wa tacala in cibaadadiina alla lagu gooni yeelo mar haddaad lahaanshadii iyo maamulkii iyo eh, lahaanshadii koonka iyo abuuristiisii iyo iyo maamulkiisii haddaa alle ku gooni yeeshay waa inaa isaga caabuddo marka cibaadadana waa inuu isaga yeeshay noqonaysaa nacam walidaalika qur-aanku tawxiid urububiya daliilow ka dhigtaa wuxuuna daliil uga dhigaa oo tusayaa towxiid aluluhiya cibaadada alla subxaana wa tacaala oo mar kastoo gaalada xujada lagu oogo waxaa la yidhaahdaa oo haddaad intaan ogtihiin dhul iyo cir inuu alla abuuray maxaa idinku dhaco fa anaa yufakuun faqul afalaa tattaquun fa anaa tusxaruun saasaa la dhahaya nacam dad yacni sidii wax sixran oo kale waay nin dhahaya cirkii dhulka allah abuuray aniga allah i abuuray waxaan u sujuudayaayon caabudayaayo cibaadada aan kula qasdaya cid kale nin dhahaya waa nin masxuur oo kale wa soo ma garan ayb marka tawxiid aluluuhiya waxaa weya marka alla subxaana watacaala waxaa laga midaynayaa sidoo kale cibaadada oo qasadkaaga adiga allaad kumiayaad ayaa ku midaynaysaa cibaadadiina marka waa noocyo badantao ducadii iyo baryadii iyo e, ducadii iyo nadarkii iyo gowricii sujuudii waxyaabahaas o dhan marka waa cibaadaad ilaahay baa in lagu gooliya gooni yeela la rabaa marka waxaan leenahay tawxiid arububiya waxau daliilu yahay towxiid aluluhiya wa tawxiid aluluhiyati mutadaminun litowxiid arububiya nacam tawxiid aluluhiyana waxau keensanayaa tawxiid arububiya keensana maxaa yeele haddaad adiga alla keliya caabudayso maxaa ka dhalanaya marka meeshaas isagaa iska kaa ilahawa aniga isagaa ileh isagaa imaamulo isagaa i abuuray baad leedahay nacam ayb marka cibaadada aad alle keliya caabudaysid waxay keensanaysaa in aad allana rabbinimona u qirsan tahay laakiin rubu alle inaad rabbinimo u qirto ka dhalan mayso inaad alle caabuday sababtoo ah gaaladiiba ilaahay rabbinimo waa u qireen mana aysan caabudin soo ma garanin labada tawxiid marka calaaqada ka dhexaysa saas waay taa marka in la fahmo muhiim ah labada tawxiid labada noocee tawxiidka calaaqadaas baa ka dhexayso towxiid ululuhiya cibaadada in alle lagu gooni yeelo waxay keensanaysaa rabbinimada inaa ilaahay u gooni yeeshay laakiin towxiid urububiya waa daliil isaga un um. tawxiid ululuhiya waa ku tusayaa haddii koonka alle leeyahay de cibaadadiina asaale taa waa ku tusaysaa laakiin ninkii towxiid urububiya qirtay macnihiisu maaha inuu uluuhiyadiina alle u qiray uluuhiyada waa cibaadada waay cibaadada uluhiyadu ay tahay kan kale marka waxaa weyaan tawxiid alasmaa wasifaat weeyaan ilaahay waxaa laga midaynayaa dhinaca magacyadiisa iyo tilmaamihiisa walilahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha wadaru ladiina yulxiduuna fi asmaa'ih waxaa alla subxaanahu watacaala laga midaynayaa tilmaamaha iyo magacyada oo magacyo wan wanaagsan uu leeyahay tilmaamo wan wanaagsan uu leeyahay tilmaamihiisa cid tilmaamahaasoo kale le ma jirto oo laysa ka mitlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir ayb marka markaan leenahay marka tawxiid haddii la yidhaahdo waa inaad taqaano maxaa ilaahay sideebaad ilaahay u midaynaysaa saddex waxaad ka midaynaysaa alla subxaana wa tacaala rabbinimada cibaadada iyo waxaad ka midaynaysaa magacyadiisii tilmaamihiisa intaa markaad ka midayso tawxiidkaagii marka waa dhammaystirmay waana lagaa helay ma aha inaan qaybinayno ilaahay subxaana wa tacaala ma aha inaan alla qaybinayno saddex ilaahaa jirta aan leenahay ma aha halka ilaaho allaah ah ayaa saddexdaas dhinac laga midaynaya oo maalignimadiisii loo daynaya iyo koonka inuu isagu abuuray oo maamulo qasadkeenna iyo ficilkeenna cibaadadii baan isaga keliya ku midaynaynaa tilmaamihiisa iyo magacyadiisa una wanaagsana isaga ku midaynayna waa allah un nacam saddexda tawxiidba allah bay u dhacayaan soo ma qofka marka dhahaaya macaanidan sidaan aan usoo micnaynay in tawxiidku saddexdaana u qaybsamo ama laga qaybiyo siyaabo kaleba ha loo qaybiye waa taqriib ila alfahmi fahamkaa loo soo dhaweynaya un bis nacam hadda iyada taqsiimka in ilaahay lagu caabudo maqsuud ma aha haddaad doonto adiga tawxiidka saddexu u qaybsamaa dheh haddaad doontana ha dhihin laakiin saddexdian waxyaabood haddaad la timaado ood ilaahay keliya caabudayso rabbinimada isaga u qirto oo aad magacyada iyo tilmaamihiisa aada u dayso keligi u qirto waxaa weye waa lagaa helay tawxiidkii naam taqsiimkan thulaathiga ah wax kale adi unbaa fahamkaaga unbaa loo soo dhaweynaya sida salaada lagu dhahayoo kale intaasoo arkaan bay salaadu leedahay shuruudu salaad waa intaas tiradaa iyo tiradaa waaye adi unbaa lagu soo dhaweynaya inaad la timaado baa la rabaa haddaadan haddaadan tiradaas sheegin laakiin aad la timaado shuruudihii arkaantii de saxad salaatuka salaadaadi waa ansaxda soo maa ayb mana ah marka in la qaybinayo waa magacyada oo kale tilmaamaha badanee alla uu leeyahay oo kale wa casiiz allah ah arraxmaanna allah ah laba allah meesha ma joogaan marka laba ilaah meesha ma taagna ee waxaa weyaan casiiskanna waa tilmaan alle uu leeyahay raxmaanna waa tilmaan kaloo alle leeyahay oo ka macno duwantii hore nacam towxiidku saddexdiisa qayboodna waa kala macno gedisan yihiin laakiin hal daato ayay u wada laabanayaan waana allah subxaanahu wa tacaala sheekhu marka tawxiidka uu ku bilaabay kitaabkiisa liahamiyatihi ahamiyadda uu leeyahay tawxiidka dartiis maxaa yeelay ahamiyadiis waxaa weyaan waa tawxiidku waana awel waana aakhir isagaa ugu horeeyo isagaan ugu dambeeyo maxaa yeelay yacni qofka wax ugu horeeya laga rabo awalu waajibin cala alcabdi waay waa inuu alla subxaanahu watacaala uu ogaado kadibna uu alla caabudo isagaa laga rabaa maa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun ayib waxaa kaloo tawxiidku eh, waa aakhirna waa yahayo qofku waxa uu ku dhimanayo waa inay isaga ahaadaan walidalika waxaa la suneeyey qofku marka uu dhimanayo kale oo nabigu uu yihi sala allahu alay ali wasalam laqinuu mawtaakum laa ilaha illa allah dadkiina dhimanayo laa ilaha illa allah u laqina man kana aakhiru kalaamihi laa ilaha illa allahu dakhala aljanna qofkay kalaamkiisa ugu dambaysa laa ilaha illa allah jannadou galaa marka tawxiidkii waana awal waana aakhir isagaa lagu bilaabaa isagaana lagu dhamaa qofka inuu ku dhammaado oo adduunyada markuu ka baxaayo isagoo haysto inuu ka baxaa la rabaa naam waa awalu dacwati rusul rususha dacwadooda isagaa ugu horreeyey oo nuux kasoo bilaabo alla wuxuu yihi laqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmih faqaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruhu isagaa rusushiina ay ka bilaabeen nacam marka muhiimaddaa darteed buu sheekhan ugu hormariyey oo u yidhi naquulu waxaan dhahaynaa fii tawxiidillaahi ilaahay tawxiidkiisa waxaan ka odhanaynaa muctaqidiina inagoo ictiqaadsan markaa ictiqaadinayno bitawfiiq illaahi alla waafajintiisa waxaan ku odhanaynaa in allaha waaxidun alla waa mid in allaha alla waaxidun weeyaan waa mid keli ah rabbinimada rububiyada uluuhiyada alasmaa sifaatku keli ah wey laa shariika mid la wadaagaa lahu alla uma sugnaanin inta aan soo sheegnay wax alla la leh ma jiraano rabbinimada ilaahay wax la wadaagaa male cibaadadana cid alla la wadaagtaa ma jirto magacyada iyo tilmaamihiisana cid la wadaagtaa ma laha taa marka iyado intaasoo marka uu ku bilowday musanifka raximah llahu tacaalaa ayb anwaacda towxiidkuna markaa waa ka waa sheegnay oo imaa in la yiraahdo waa saddex loo qaybiyo tawxiid alrububiya iyo tawxiid iyo tawxiid aluluhiya iyo tawxiid lasmaa sifaat iyo imaa in la yihahdo laba u qeybsamaayo tawxiid almacrifati walitbaat iyo lqasdi alqasdi waaltalab kitaabka kalena waa kusoo faahfaahina kaas tawxiid almacrifati walitbaat marka waxaa soo gelaya rububiyadii iyo alasmaa sifaat towxiid lqasdi waalabna waxaa waxaa weeyaan towxiid luluhiya buu noqonaya markaas waxaa kaloo lagu magacaabaa towxiid lmacrifa eh, towxiid lcilmi iyo towxiid lcamal saana waa la dhahaa towxiidka cilmiga marka waxuu noqonaa rububiyada iyo alasmaa sifaat towxiid alcamalina muxuu noqonaa kan cibaadada u noqonaa camali waxaa loo yidhi adaa samaynayo ilaahay qasadkaagii iyo ficilkaagaad ilaahay ku midaynaysaan inahaas marka culimmadu waa u qaybqaybiyaan saana marka way uga hadlaan walaa shay-a shay mithluhu alla oo kale ma ahanin walaa shay-a shay mithluhu alla lamid ma aha nacam shay alla lamidana ma jiro marka wax alla lamidoo macaanidii aan soo sheegna o dhan kula mid a ma jiro waxaana weeyaan marka ahlu sunnadana waa isku waafaqeen oo wax ilaahay subxaana wa tacaala lamida ama u dhigmaa inaysan jirin liqowli illahi tabaaraka wa baan u daliil ah laysa ka milihi shay-un laysa ka milihi alla subxaanah wa tacaala oo kale ma jiro wax alla subxaanah wa tacaala oo kale ah ma jiro laa fii daatihi walaa fii sifaatihi tilmaamihiisa daatadiisa afcaashiisa midna ma lahan lidalika aayaddan marka laysa ka milihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir laba waxyaaboodba marka waa lagu diiday oo baabu tawxiid alasmaa wasifaat muhim u ah laysa ka mitlihi shay-un waxay radinaysaa ilaahay in lagu shabaho makhluuqiisa ko oo waxaa la yidhaha tamthiilka ama tashbiiha waxaa kale ay joojinaysaa ama ay radinaysaa takyiif qaab in loo sameeyo tilmaanta ilaahay maxaa yeeley qaabku wuxuu ka dhalanaa tamthiilka soo ma kasin waxa marka la mithaalo ayaa qaabkiisa markaas markaasuu soo baxayaa ma ogtahay marka ilaahay subxaanahu watacaala tilmaamihiisaa la rumaynayaa min gayri takyiifin walaa tamthiil iyadoon la qaabaynin waxna loo ekaysiinin ma daliil haddii lagu yidhaha marka laysa ka mitlihi shay un baad dhahaysaa wax ilaahay subxaanahu watacaala lamida oo u dhigmaa ma jiraan ayb marka alla subxaanahu wa watacaala wax lamida ma jiraan saxiix wax isaga lagu gartoo lagu aqoonsada ma leeyahay mase ma laha oo uu uga soocan yahay makhluuqa waa leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala oo muxuu uga soocan yahan wahuwa samiicu lbasiir alla subxaanah wa tacaala waa mid maqlid badan oo arkid badan samiicnimada iyo basiirnimada uga soocan yahay waa tilmaan uu leeyahay alla subxaana wa tacaala ayb waxaa lagu dhihi karaa taana marka waxay joojinaysaa in ilaahay tilmaanba aan loo yeelinba oo la yidhaha rabbiga aan caabudno maba la yaqaanba wax tilmaan uu leeyahayna ma jirto sida jahmiyadu iyo firaqa ay qabaan soo ma ay marka ay leeyihiin wax la yiraahdo e, ma lahan e, ilaahay subxaana watacaala waa jiraa wujuudow leeyahay laakiin wax tilmaana ma laha wax magacana ma laha oo maxaa u diideen haddii tilmaam tilmaamo badan aan u yeelno ama magacyo badan haddaan u yeelno waxaa ka dhalanaya tacadudul aalihiay dheheen ilaahyadii baa badanayaan waxaa la yidhi taas caqlina ma aha naqlina ma aha waxaanay caqli ku ahayn adiga hadda walilahi almathalu aclaa adoo makhluuqu hal qof ah ayaad dhowr tilmaan yeelo karta waxaa la dhihi karaa ninkii hebel la yidhaha waa dheer yahay waa cad yahay waa caato saddex tilmaan soo maaha saddexdaa tilmaan yaa ku sifaysan hal qof unbaa ku sifaysan kama dhalanaysa saddex qof inaan tilmaamayo aniga wa nafsu shay marka ilaahay markaan leeya waa araxmaan waa caliyun waa samiicun waa basiirun isaga unbaa ku tilmaama waxaasoo dhan waa hal alla subxaana wa tacaala oo la tilmaamayo tilmaamihiisu ay badan yihiin caqli ahaanna hadda waa taas naqli ahaanna tilmaamaha ilaahay tiradii tilmaamaha alle subxaana wa tacaala iyagoo badanaa ilaahay sheegay nebigana uu sheegay sala allahu alayh ali wasalam tan kale waxaa weeyaan in ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa nala faro haddana aan la aqoonin wax sax a ah ma aha nacam caqli ma aha qofka in la yidhaha alla caabud wixii ku bixin lahaa cibaadada waa maxayna tilmaamihiisa waa wanaagsan waa iyo magacyadiisa maogtahay marka ilaahay subxaana watacaala haddaan ba la aqoonin see loo caabudayaa marka wax aan ma la garanayninb marka waa in la garto si loo caabudo soma kasi walidalika yani nabiga caleyhi salaatu salaam wuxuu yihi innii la aclamukum billahi wa akhshaakum lahu aniga waxaan ahay kan ilaahay idinkugu aqoonta badan oo idinkugu yaqaan alle kan idinkugu cabsi badanna waa ahay cabsida marka waxay keenaysaa waxaa keenaya cabsida cilmiga oo alle uleeyahay culummada maxaa lagu tilmaamay inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilahay addoommadiisa waxaa ka cabsado waxaa ka cabsada alla subxaanahu watacaala addoommadiisa xaal ay ka mid yihiin culammada ibnu cabaas aayaddaas isagoo fasiraayo wuxuu yidhi aladiina yaclamuuna ana allaha calaa kulli shayin qadiir culammada la sheegaya waxaa weeyaan waa kuwa og oo yaqaan alla inuu qadiir yahay qadiirnimada alla waa tilmaan ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala soo ma garan tilmaanta ilaahay oo la aqoodaa waxaa ka dhalanaya keeni kartaa qofka inuu rabbi caabudo subxaana wa tacaala laakiin ilaah aadan aqoonin tilmaantiisa say u caabudaysa adiga tan marka waa waa marka ilaahay subaa marka waxaa kaloo lagu dhihi karaa rabbi tilmaamo u leeyahay nacam huwa samiicu lbasiir waa tilmaam ilaahay subxaana wa tacaala e, bani aadamkaba waa waa waa laga tilmaamay oo samiic basiir waa lagu sheegay bani aadamka oo maxaa la yidhi marka inaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiiraa insaankii waxaa la yidhi alla wuxuu yidhi insaankii waxaan ka dhignay mid wax maqlaayo wax arkaayo oo xujeeda ilaahayna wahuwa samiic albasiir buu leeyahay halkan taa marka waxaa la leeyahay laysa ka midlihi shay intaa u laabanaysaa naam samiicnimada ilaahay lamid maaha samiicnimadaada adiga maqalkaaga adiga maarow soo bilowday maqalkaaga dacfiga ku imaanayo da-da hadday kaa badato oo qofka waayeel uu noqdo boqol sano gaaro maqalkii waa daciifa ilaahay kiisa ma daciifo waxna ma ku dhacaan waa ka duwan yahay kaaga marka kan alla uu ka duwan yahay subxaanahu wa tacaala wahaakadaa tilmaan kasta oo bani aadam lagu sheegay allana lagu sheegay xaqiiqada waa kala gedisan yihiin magaca unbay iska shabahaan magaca keliya ayay iskaga egyihiin laakiin xaqiiqada iskagama eka walaa shay-a shay mithluhu alla subxaanahu watacaala lamid ma aha wax alla subxaanahu watacaala lamida oo mathalkiisa oo kale leh ma jiraan buu yidhi alla subxaanahu wataala ayuu yidhi marka musanifku ayb walaa shay-a shay yucjizuhu mid alla cajzi gelinaayo ma aha wax alla subxaanahu watacaala cajzi gelinaayo isaga yacnii ka awood badinaayo ama yacni ilaahay subxaanahu watacaala cajzi gelinayana ma jiraan sababta waa maxay likamaali qudratihi weeyaan nacam qudradiisa weyn alla subxaana watala ayaa dhamaystiran nacam walaa shaya a yucjizuhu marka uu kuleeyahay nafyigaani wuxuu yani tilmaamayaa ama u macnihiisa uu keenayaa sifatu sifada ilaahay qudrada alle qudrada alle subxaana watacaala ayuu tafsiir u yahay ama uu yani xoojinaya oo alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ina allaha calaa kulli shayin qadiir wa kaana allahu calaa kulli shayin muqtadira wma kana allahu liyucjizahu min shayin fi samaawaati walaa fi lardi inahu kana caliiman qadiira wax alla subxaanahu watacaala marka cajzi gelin karo ma jiro walaa ya-uuduhu xifduhumaa huwa alcaliyu alcadiim samaawaadka iyo yani dhulka iyo ilaalintooda ilaahay subxaanah watacaala ma cuslaynayso ma cajzi gelinayso ayb sifaadka tilmaamihii allow marka sheekh ou kitaabkiisaba ka bilaabay sifaadka alla subxaanahu watacaala sifaadkana dabcan marka waxaa u asala aayadan laysa kamidlihi shay-un wahuwa samiic lbasiir oo tilmaamaha ilaahi subxaanahu watacaala eh, waa la rumaynayaa min gayri taxriifin walaa tactiil wa min gayri takyiifin walaa tamthiil Eh, tilmaanta alle waxaa loo waa la rumaynayaa iyadoon lala bedelin bedel xagga macnaha aan laga bedelin xagga lafdiga aan laga bedelin iyadoon la diidin iyadoon la inkirin oon la dafirin tacdiilkii weeyaan eh, wamin gayri takyiifin walaa tamhiil iyadoon la qaabaynin tusaalena aan loo mithaalna aan aan loo ekaysiinin tilmaamaha ilahay heyrki laysa kamilihi shay-un wahuwa samiic lbasiir waxaa kaloo tilmaamaha alle ay ku dhisan yihiin ihbaat mufasal wa nafyun mujmal nafyi duuduub ah oo si duuduuban oo yacni mujmala ah in alle wa watacaala nuqsaanta looga anfiyo oo looga hufo marka la ammaanaayana ilaahay subxaana wa tacaala wax kala dhigdhigan lagu ammaano alle oo marka la ammaanaayo waxaa la dhahayaa ilaahay waa qadiir waa caliim waa samiic waa basiir waa muxyi waa mumiid kullu hada waxaa weyaan marka waa tilmaamo ilaahay lagu ammaano waay subxaanahu watacaala waxaa kaloo sidoo kale marka ilaahay nuqsaan laga hufaayana maxaa la dhahayaana laysa ka kamithlihi shay baa laleeyahay wax ilaahay lamida ma jiraa la dhahayaa la dhihi maayo xayawaanka ilaahay lamid ma aha bani aadamka alla lamid ma aha jamaadaadka iyo derbiyada alla lamid ma aha la dhihi maayo maxaa yeelay lama waxaas lama tiri karabaan waxaa marka kaaga filan inaad ilaahay nuqsaanta iyo ceebta ka hufto si duuduub ah qur-aankuna saasuu ku yimid laysa ka midlihi shay falaa tajcaluu lilahi andaadan hal taclamu lahu samiyan walam yakun lahu kufuwan axad saasuu ku yimid qur-aanku marka nafyigiisa badanaa waxaa weya waa duduub nafyi mujmal ah weyaan wuxuu ku yimid sidoo kale qur-aanku hababkaas waxaa kaloo sidoo kale uu ku yimid subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasifuuna alr rabbi wuxuu ka nasahan yahay wax kasta oo dadka ambiyada khilaafsani ay ilaahay ku sheegaan waa si duuduubaa looga anfiyey marka cid kasta oo aan nebi ka tusaale qaadanin oo aan ilaahay subxaanahu watacaala nebiga xaggiisa ka baranin wax kastoy alla ku sheegto ilaahay waa ka nasahan yahay waa ka hufan yahay ambiyada ilaahayna waxa ay ilaahay ka sheegaan oo ay ka yidhaahdaanna waa shay marka la aqbalay waay maxaa yeelay iyagu e, manhajkii allay wataan subxaana rabbika rabbi اlcizati cama yasifuun wasalaamun cala lmursaliin walxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaamu cala lmursaliin maxaa loo yihi rususha waa nabadgelyo korkooda ha ahaato lisalaamati maa qaaluuhu waxay ilaahay ka sheegeena wax la nabadgeliyey oo nabadgalay ah ayb nacam marka e, e, taasna marka waa inaad ogaato ihbaat mufasal nafyi mujmala baadka marka tilmaamaha wan wanaagsan alla marka lagu tilmaamaayo waa in la kala dhigdhigaa wax kastood adiga maskaxdaada ka keentana ma aha ta kale asalka waxaa weeyaan tilmaamaha ilaahi subxaana wa tacaala tutalaqaa min alwaxyi waxyigaa laga qaataa waxaan ka hadlayna caqliga lagama qaato tilmaa allah laga hadlaya adiga ilaahay ma arkin jannada unbaa alla mu'miniintu ay ku arkaayan laakiin adiga alla ma arkin ma taqaanid cilmi uma lihid marka waa inaad un ka barato waxyiga bis qur-aanka ilaahay iyo sunnada nabiga sala allahu alayh ali wasalam ayb oo kitaabkii sunnadaa laga baranayaa eh, ilahay alla wa watacaala maxaa yeelay ilaahay wa tacaala qur-aanka waxba ugama teginba maa faradnaa fi lkitaabi min shay sunnada nabigana caleyhi salaatu wasalaam de ilaahay nabiga caleyhi salatu wasalaam dadka isagaa alla baray si fiican weliba u baray haddii marka la yiraahdo alla eh, ilaahay subxaana watacaala iyo rasuulka waxay ka tageen oo ay ay gacan bidixeeyeen tilmaamihii ilaahay subxaana wa tacaala ayay ihmaaliyeen haddii la dhaho halkaa marka waxaa ka dhalanaayo wixii ugu weynaa diinta ayaan laguu sheegin baa ka imaanaysana see marka nebi lasoo diray adiga wixii ugu weynaa uu kuu sheegi waayeyna adiga addoon baa tahay rabbi baa caabud lagu yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun rabbiga aada caabudaysa sida uu yahay iyo tilmaamihiisa iyo cidda uu yahay haddii aan lagu barin ilaahay subxaanahu wa tacaala yani ma dhici kartaa in nabiga calayhi salatu salaam uu ku baro sida loo istijoodo yacni sida qofka uu xaaskiisa ugu tago ayuu nabiga ku baray sala allahu alayh ali wasalam ma dhici kartaa marka inuusan ku barin si ilaaha aada caabudaysa inuusan waxba kaaga sheegin ma dhici kartaana waa wax dhici kara ma aha sidaa darteed dadka doon dadka yacni baabkan baabul asmaa asifaat caqliga iyo falsafadda iyo ka raadiyo waa dad baadiyoobay oo dhumay waay nacam ayb maxaa yeelay qur-aanku marka walidaalika suurad ma jirto qur-aanka kamida ilaa tawxiidku aa lagu sheegay labadii noocee tawxiidka ama saddexdii nooco aan sheegayni ayb qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad marka nabigi la yidhi sala allahu alayh ali wasalam oo ay mushrikiintu ka dalbadeen ay yidhaahdeen sif lanaa rabbaka rabbigaa noo tilmaan rabbi noo tilmaanay dheheen rabbigaa qur-aanka waxaa soo degay marka qul huwa allaahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad marka suurtagal ma aha in yacni alla ma ihmaalinin mana gacan bidixaynin baabkan baabul asmaa wasifaat dadka iyagaa shaydaan baa ka gudbisiiyey marka in waxyiga laga qaato taas marka in aada ku baraarugsan tahay qofkii ilaahay tilmaan kaaga sheegay maxaa u daliila inaad dhahdo tilmaanta ilahi subxana watacaala caqli waxaan kuma laguma qaadanayo tilmaamaha marka waa waa siyaabaas marka markaad ilaahay subxaana watacaala wax usugaysana waa inaad iska ilaaliso tashbiih marka aad ilaahay subxaana watacaala nuqsaan aa ka nasahaysidna waa inaad tacdiil iska ilaaliso wax dafiraad inaad iska ilaaliso maxaa yeele shaydaanku marna dhankaas wuxuu kaaga imaanayaa tanziiha marna dhankii ihbaatkau kaaga imaanayaa marka ihbaatkaagu waa inuu ku salaysnaado laysa ka milihi shay waxaan ujeedaa ihbaatkaagu waa inut waa inuu laysa ka milihi shay oo ku salaysnaado ayb tansiihaaguna waa inuusan dafirin ousan inkirin wahuwa samiicu samiiculbasiir oo kale tilmaan ilaahay sugay oo kale waa inaanu inkirin tansiihaaga walaa shay-a shay ma ahaanin yucjizuhu inuu alla cajzi subxaana wa tacaala walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaana hayruhu ilaa walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaana ma jiro hayruhu isaga aan ahayn macbuud xaq lagu caabudaana ma jiro aan alla ahayn subxaana wa tacaala tan marka waa kalimatu tawxiid waliba tawxiid alcibaada weyaan nacam walaa ilaaha hayruhu markii hore waxuu kasoo hadlayay tilmaamaha alla uu wax yar kaaga sheeg sheegay halkan marka wuxuu kaaga sheegayaa marka tawxiid ulcibaada in ilaahay subxaana watacaala cibaadada lagu mideeyo oo keligii la caabudo waana midka rusushu ay la timid dagaalka rususha iyo ummadihii ka dhexdhacayna wuxuu ku salaysnaa tawxiidkan ummaduhu ma rabaan inay ilaahay addoomo u noqdaan ninku wuxuu rabaa inuu xor iska ahaado si allaale siduu rabo waxuu doono inuu caabudo jecel yahay sida haddaba dadku ay dhahaan xornimada xornimada xornimada laguu sheegayo marka hadda dadku ay rabaan waxaa weeyaan qof walba waxaa rabta iska caabud laakiin adiga waa lagu abuuray addoonaad tahay marka waa inaad ilaahay subxaana tacaala keliga caabudaa marka wuxuu leeyahy walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro hayruhu isaga heyrkii ah macbuud xaq lagu caabudaa oon alla ahayn ma jiro macbuudka xaqa waa allah subxaana wa tacaala ilahay wuxuu leeyahy ilaahukum ilaahun waaxid macbuudkiinu waa hal macbuud laa ilaha ila huwa araxmaan اraxiim ayuu leeyahy alla subxaanah wa tacaala faclam anahu laa ilaha ila allah macnaheedu waa maxay ucbuduu rabbakum rabbigiin yaa ayuha naasu ucbuduu rabbakum weyaan macnaheedu laa ilaha walaa ilaha gayruhu waa maxay wacbud اllaha walaa tushrikuu bihi shay-a maxaa yeelay kelmaddan walaa ilaaha gayruhu waxaa la rabaa in la fahmo maxay ka kooban tahay kelmaddan waxay ka kooban tahay nafyi iyo ihbaat nafyi diidmo iyo wax la sugaayo diidmada waxaa weeyaan cibaadadii ayaa waxaa loo diidayaa cid kasto waxaana loo sugayaa cibaadada allah subxaana wa tacaala marka waa ithbaatun wa nafyun ayay ka kooban tahay kelmadda laftirkeeda ma ansaxayso inaad wax iska anfiso keliya oo aad tiraahdid wax la caabudaaba maba jiraba aad dhahdo mana soconayso inaad cibaadada sugtood alla cibaado u sugto adoon kasoo anfinin oon usoo diidin ilaahay keyrkii nacam walidalika ilahay wuxuu yihi laa ikraaha fi ddiini qad tabayana arushdu min algayi faman yakfur biاطaaguuti wayu'min billahi buyii nacam qofkii daaquudka ku kufriyo daaquud waxaa la dhahaa wax kastoo ilaahay keyrkiisa oo la caabudo waa daaquud wax kastoo xadkii ay lahaayeen la tallaabiyo oo la gudbiyo haddii aadan marka waxyaabaha ilaahay keyrkiisa ee la caabudayo aadan inkirin oo aadan ku kufrinin oo aad tiraahdid kaas dhagaxa caabudaayo waa toosan yahay kan ciise caabudaayana waa toosan yahay midka owliyada caabudaayo u gowracayo oo nadarka ka xiranayona waa fiican yahay kan ilaahay keligiis caabudaayana waa fiican yahay haddaad tirahdid ma aadan cibaado lama imaanin sababtoo ah ihbaat iyo nafyi baa ka waxaa waxaagu marka waxaa weya waa ihbaat keliya waay nafyi maba leh banaan waxaagii nafyi baanay lahayn walidaalika kelmaddan tawxiidka macnaheeda waxaa kaloo kamid a waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmihi inanii baraa'un mima tacbuduun laa ilaaha waay wax aad caabudaysaan oo dhan aniga beri baan ka ahay ila aladii fadaranii allihii i abuuray maahane ihbaat waay marka ilaahayna wax u ogolow heyrkiisna u diid alle cibaado u ogolow hayruhuna u diid qur-aanku marka kelmadan meel kastoo lagu fasiro macnahaasay wadataa walaqad bacanaa fi kuli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu daahuut ma lagaa yeelayo marka inaad ilaahay allan caabudaa keyrkiisna waa in la caabudo dhib uma arko wax soconaayo ma aha ayb kelmadaana marka ummadda in badan oo kamida waxaa weeyaan fahamkeedu sibau ku yahay qalooc baa in badan oo dadka kamida uga jiro nacam oo waxaanay u fahamsanayn macaanidaas nacam walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro hayruhu ilaahay keyrkii macbuudaan alla ahayn oo xaq lagu caabudaa ma jiro kuwa baatil iyo faalsa lagu caabudo waa jiraan macbuudyaal badanoo dadaa lo-da caabuda dadaa waxay caabudaan dhagxaanta dadaa ciise caabudo laakiin waxaa weeyaan waa macbuud aan xaq ahayn waay macbuud aan xaq ahayn waay markaan leenahay yani dadaa yani ciisa la caabudaa macbuud aan xaq ahayn waa ciise waa sax macbuud maaha macbuud xaq macbuud xaq lagu caabudo ma aha ciise baatila ah lagu caabudaa isagana raalli kama aha sidaas sooma garanin maaha inaan leenahay ciise jiritaankiis xaq ma aha oo nebi ma aha inaan leenahay ma aha ayb kelmadaana marka macnaheedu sidaa weyaan walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira hayruhu aan alla ahayn subxaana wa tacaala qadiimun bilabtidaa daa'imun bilantihaa qadiimun alle subxaana wa tacaala huwa isagu qadiimun weeyaan waa midkii horreeyey waay oo cid ka horreysa aanay jirin saabaa la dhahayaa ereygan qadiim waa laga fiican yahay inuu sheekhu isticmaalo alwal ayaa ka fiican magacyada ilaahi subxaana wa tacaalaana waa alwal huwa alwalu walaakhiru walظaahiru walbaatinu saasuu alla yidhi huwa alwalu qur-aanka yacni ilaahay qadiim iskuguma sheegin wuxuu ku sheegay keliya alawal magaciisa marka alawal magacyada allow kamid yahay qadiim laakiin magacyada alla kamid mid farqiga udhexeeya awal iyo qadiim waa maxay qadiimku wuxuu sheegaa un keliya heyrkiis inuu ka horeeyo qadiimku wuxuu macnihiisu wuxuu yahay u sheegaa wax uu ka horeeyaa jiro bis un laakiin macna qadiimku ku tusi maayo inuu isaga ugu horeeyo wax walba oo yacni marna mar uu cadam ahaa inaanay jirin ma ku tusaayo so ma laakiin magaca alawal marka la yiraahdo alla waa alawal markaan leenahay wuxuu kutusayaa magacan cid ilaahay ka horreysay horta inaysa jirin waxaa kaloo kutusaa isla markaas ilaahay subxaana watacaala weligiis inu inuu jirayo cadam inuusan ahayn yani cadam inaanay ka horreynin awaliyada ilaahay inaysa cadam ka horreynin taana waa kutusaya nacam marka magaca alawal baa muna magacyada alla subxaana wa tacaala tilmaanta alla waa alawal magaciisa waa alawal ee qadiim ma aha ereygan marka qadiim isticmaalkiisa meeshaan waa laga fiicanya sheekhus alawal ou ka wadaa isaga alawal ayuu ujeedaa qadiimna asmaadaa ka mid ah qadiimun huwa alla subxaana watacaala qadiimun weeyaan alay alawal waa mid hore waay kan ugu hore waxaa weeyaan cid isaga ka horreysay ma jirto eh, horreyntiisuna kama horreynin cadam oo ilaahay mar aanu jirin ma jirto weligii waa jiri jira ayb qadiimun weeyaan huwa isaga qadiimun waayo bilabtidaa-in bilaaba bilaab bilaabasho la-aan meelow kasoo bilowday iyadoon jirin yani meel allahu kasoo bilowda ma jirto daa'imun weeyaan alla subxaanah watacaala mid weligii jiraayo weeyaan bila intihaa dhammaad la-aan ma dhammaanayo ilaahi subxana watacaala oo weligii waa jirayaayo alaakhir weeyaan magacan magaca alla uu leeyahy waa alaakhir huwa alawalu walaakhir nabiguna wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalama allahuma anta alawal falaysa qablaka shay ilaahow adiga waxaa tahay alawal hortaa wax jira ma jirin wax ka kaa horreeyey ma jirin wa anta alaakhiru ilaahu xataa alaakhir kan dambe falaysa bacdaka shay gadaashaa waxba ma ahaanaya oo ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay liman ilmulku lyawm inuu dhahayo dadkao dhan wixii ruux ku jirtaba waa dhimanayaan markaasaa alle keliya soo harayaan ilaahay ma dhimanaayo bilaabashadii horena meelow kasoo bilowday ma jirto aweliyada alle subxaana wa tacaala aakhiriyada alle subxaana wa tacaalana meel ay ku dambaynaysay ku dhamaanayso ma jirto qadiimun weeyaan bilibtidaa bilmeel eh, meelow ka bilowday iyadoo aanay jirin daa'imun weeyaan alla subxaana watacaala mid weligii joogayo jiraayo bilintihaa meelow ku dhammaanayo iyadoo aanay jirin hada wabillahi tawfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam